دلال جيشك إلهي دين تربي أندفاني دواقي دا سرك كقوينو ظالمي ويمي دودي دلال جيشك إلهي دين تربي أندفاني دواقي دا سرك كقوينو ظالمي ويمي دودي ظالمي ويمي دودي داعذا ربي كدولا duumiya difacyadooda dildila damiir malahe dimuquraadiyiinta diila daacada rabbi ku duula duumiya difacyadooda dildila damiir malahe dimuquraadiyiinta diila معتدلا داغ جيشك إلهي دين ربي أندفاني دواقي دا سرك كقوينو ظالمي ويمي دودي داغ جيشك إلهي diinta rabbi aan difaacne dawaaqidaa surka ka goyno daalimiin weeye midowday daalimiin weeye midowday diila murtadiinta dhooban daacada allay ka jeesteen diinta bay adduunya siisteen dimuquraadiyada doorteen diila murtadiinta dhooban daacada allay ka jeesteen diinta bay adduunya siisteen dimuquraadiyada doorteen dimuquraadiyada doorteen dagala jeeshki ilaahe diinta rabbi aan difaacne dawaaqidaa surka ka goyno daalimiin weeye midowday dagala jeeshki ilaahe diinta rabbi aan difaacne dawaaqidaa surka ka goyno daalimi weeye midowday daalimi weeye midowday da'yara diinta difaacday duunidan diiday dhalaalkeed daarta aakhiraada doortay daa'im bay janna ka raabaan da'yara diinta difaacday duunidan diiday dhalaalkeed daarta aakhiraada doortay daa'im bay janna ka raabaan دائب جنك كربان